bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo afaraad oo suuratu alacraaf ka mid ah. alla subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aadihii ugu dambeeyey waxaa alla uu yidhi subxaanahu wa ahlu maka waxaan ula nimiday kitaab ayaanu ula nimiday ayuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala oo aanu caddaynay oo waxyaabo badan aynu ku caddaynay oo sagaal gaaraya annagoo cilmi ku sugan oo waxaanu ku caddaynana caalimiin ku ah kitaabkaasoo hanuun iyo raxmad u ahowdha ilaahay dadka mu'miniinta oo rumaynaaya alla haddana wuxuu soo yidhi miyay koranayaan waa maye ilaa qur-aanka waxa ku sugan oo markaasi loogaga warramaayo ceybtiisa mooye maalinta uu imaana howdha ilaahay qur-aanka ta'wiilkiisa oo maalinta qiyaamaha waxay leeyihiin ow dha ilaahay kuwii ka tegey qur-aanka inay ku camal falaan ay rumeeyaan rususha rabbigayna xaqayay la timiday ee ma noo sugnaadeen kuwa noo shafeeca oo shafeecana siiya amase miyaana la celinayaa oo addunyana loo celinayaa camalkii aan samayno midaan ahayn aanu samayn oo ilaahay aan waxidnay shirkiga aan iska dayni marka jawadu waa un laa weye waa maya weye ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala way khasaareen buu dhe ilaahay naftooda ayay khasaareen oo waxa weeye halaag iyo naaray ku waaraan ayay haysiiyeen waxaana ka lumoo ka tegow dha ilaahay wixii ay been abuuri jireen oo shariig iyo walad waxay ilaahay ku sheegi jireen ayaa meeshaas laga weynayaa ayaddaynu meeshaan ka gelayna alla subxaanahu watacaala wuxuu uga warramayaa dhowr adillo oo ilaahay qudradiisa waxdaanihiisa tusaalaynaysa ayaa aayaddan ku jirta koonkan abuurka ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuray caalamulculuw iyo sufli iyo maamulka ilaahay sida ugu socdo iyo awoodda alle say ugaga muuqato ta'fiirkeeda ayaa alla subxaanahu watacaala noogu sheegayaa alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ina rabbakum rabbigiini ow dha ilaahay allaahu alla weeye mubtadee khabaray isu tahay oo waxa weeye waxaa meesha iskuwa jira ismu ina iyo khabarkeedi weeye ina rabbakum rabbigiina u dhaha ilaahay subxaanau watacaala allahu alla weeye alladii allahaasoo khalaqa asamaawaati samaawaadka abuuray waalarla arladana abuuray fii sittati ayaamin maalmayaalo oo lixa ku abuura u dhailaahay dhexdooda alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala maxaa yeele hadda waxaa ilaahay nooga soo waramay qolooyinka mushrikiinta inay shirki ay samaynayaan oo shariig ay alle u yeelayaan marka shariiggaas inaan waxba ka jirin oo alla uu yahay midka sifaadkan ku sifoobay wax lamidana aan la arkaynin oo ilaahay la garab dhigaa ilaahay aayadaha noogu sheegaya marka alla wuxuu dhahay ina rabbakum rabbigiinu allaahu alla weeye allaha shariiga aan lahayn oo cibaadada mutaysa waa al waa asagu dhah marka rabbigiinu waa allow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala markaasuu alla sifeeyey wuxuu yidhi alladii allahaasoo khalaqa asamaawaati samaawaadka abuuray waalarla arladana abuuray fii sittati ayaamin maalmayaalo oo lixa dhexdooda ku abuuray oo waxaa layidhi min ayaami dunya adduunyada maalmaheeda ka mida weeye laakiin waxa weeye adduunya markaas ma jirin qorax iyo qorax dhacaysa iyo maaragtay qorax soo baxaysa oo koonkugahe ma taagnayne waxaa laga wadaa qadarkooda ayaa laga wadaa allana subxaanahu wa tacaala hadda ka hor aayaddaanoo kale waynu soo marnaye ilaahay hadduu doono wuxuu abuuri karaa lamxata lamxata alcayn fa aqala ayuu ilaahay abuuri karaa il milicsigeeda iyo wax kaleed ayuu abuuri karaa laakiin arrintaas xigmada loogaga iishay waxaa weeyaa la yidhi ilaahay addoomankiisa ayuu wuxuu ku tacliiminayaa sabaab ayuu ku tacliiminayaa maadaama ayagu aysan awood lahaynin inay markay hawl qabanayaan ay sugnaadaan hawshana ay sugaan budbegsiimana aysan waxba ku qaba karin oy ayagu macnaha makhluuq ay yihiin daciifa ayaa ilaahay ku tacliiminaya ee in ilaahay subxaanahu watacaala intaas maalmood ay ku qaadatay oo ka yar uu ku awoodi waayey macnuhu ma aha uma bacdigeedow dhahay alla subxaana watacaala istawaa alla waa ekaaday cala alcarshi carshiga korkiisa ayuu alla ku ekaaday uma istawaa alla waa ekaadow dhahay alla subxaanahu watacaala cala alcarshi carshiga ayuu ku ekaaday carshiga luqada hadda kor waanu soo marnay shaaiirulmelig ayaa la layidhaha boqorka sariirkiisa ayaa la yidhaha maxaa yeele haddii ilaahay yidhaahdo suuratu yuusuf yaan wuu tegi doonaa inuu ilaahay dhihi doono warafaca abaweyhi cala alcarshi ow dheh nebi yuusuf labadiisii abaweynkiisi waxa uu kor yeelay carshigii carshigaa marka waxaa weeye sariirkiisi yaa loola jeedaa iyo maaragtay carshigi walahaa carshun cadiimun ou dhahay balkiisa markii hudhud uu ka waramayo carshi weyn ayay iska leeda waatuu dhahayey marka hadda carshiga luqada waxaa la yidhaha sabiibu melig ayaa la yidhaha hadda waxaa weeye carshi waxaa loogu magacaabaa layidhi inamaa huwa binisbati limaa cadda raakibi calayhi yaa layidhi liculuwihi calayhim weeye waa markii loo nisbeeyaa layidhi ruuxa raakibka ahoo isaga saaran wixii markaasi ka soo hara maxaa yeelay isagu markaasi wax walba ayuu ka sarreeyaa laakiin meeshaan waxaa loola jeedaa jismiga oo nuuraaniga ah oo murtafica ah oo ajsaamtoo dhan ka sarreeya oo kulli wixii markaasi koonkaana samaawaadkii arlada isagu hareereeya kaas ayaa loola jeedaa oo waa casriga samaawaadkan iyo arladan waxa weeye hareerayaa loola jeedaa marka sidaas weye istiwaaan yaliiqu bi weye istiwaaan hadda koraan ka soo warannay wixii ay ka qabeen culamaau salaf iyo culamaau lkhalaf culamaau salaf inay markaasi cilmiga mutashaabiha ilaahay u bandhigeen halkaasna ay waga hareen sidaasuna ay aslamaytahay ayaanu ka soo warannay culamaaulkhalafne inay markaasi qalabo iyo qaari ay ku ta'wiiliyeen ayaynu soo marnay wax kaloo hadda markaas si looga hadlaayana ma jirto weye marka hadda dariiqati salaf saasay eeday waxayna lamid tahay waxaa kamid ahay salafka imaamu maaliki maalig ibnu anasaa kamid ahay waxaa su-aalay maalin baa layidhi nin oo bidca yahaa wuxuu ka su'aalay ilaahay qowlkiisa arraxmaanu cala alcasi stawa markaasuu dhahay imaam maalik alistiwaau macluum u dhahay istiwuu waa macluum walkayfu majhuulun u dhahay kayfiyadana jaahil baa laga yahay waliimaanu bihi in la rumeeyo alla carshiga ayuu ku ekaaday saas loo rumeeya waa waajib u dhahay wasu'aalu canhu bidcatuna u dhahay in wax layska weydiiyane bidca weeye akhrijuu canii hada almubtadic u dhahay midkaan bidcagaa hala iga bixiyo ayuu dhahay markaasi bidcagii qoortaa laga qabtay saa masjidka laga bixiyey marka dariiqada khalafna waanu soo marnay hadda waxba ku laalaaban mayno oo sidaas ay yidhaah markaasi istiilo iyo tasaruf iyo waxaasay ku fasireen ayaguna laakiin waxaa weeye istiwe oo maaragtay yaa lagu idlaaqo xaqiiqa cala rukuub ilaahay mustaxiil ay ka tahay subxaana wa maxaa yeele alla marnaba mar kastaba wuxuu ka nasahan yahay sifatu lmakhluuq ayaa ilaahay ka nasahan yahay yukshii alla waa daboolayaa alleyla habeenka annahaara maalinta ayuu ku daboolayaa yukshi leyla habeenka ayuu alla ku daboolayaa annahaara maalinta uu ku daboolayaa oo ilaahay subxaanau watacaala habeen ayuu maalin ku daboolayaa amase waxaa weeye labadooduba bilcasi way isdaboolayaan oo haddii waxa weeye maalimu ay timaado habeen ayaa la qarinayaa oo la daboolayaa haddii habeen yimaadana maalinta ayaa la qarinayaa yadlubu xaal ow dalbaayowdha ilaahay ah, kullu minhumaa weeye alaakhara weeye habeenka iyo maalintu way isdaba joogaan yebdhiguu xaal ou dalbaayo dha ilaahay xasiisan dalaban usoo soo dalab ayuu dalbayaa dalabkaasoo xasiisan oo degdeg badan yebdhiguu xaal ou dalbaayo waxa weeye kullu minhumaa weeye alaakhara midba midka kale ayuu dalbayaa maxaa yeele haddii habeen hadduu baxo maalin baa imaanaysa maalin hadday baxdo habeenaa imaanayo wax u dhexeeya ma jiraan xasiisan marka dalaban oo kaxaa ka dhigaysaa sifatun limasduulin maxduufin weeye dalaban dalabku suuqa dee dalabkaas waa xasiisan oo degdeg badan washamsa qoraxdana allah waa abuuray iyo walqamara dayaxa iyo wanujuuma xidigaha ayuu abuuray washamsa qoraxda ayuu abuurowdha ilaahay rabbigiinu iyo walqamara dayaxa iyo wanujuuma xidigaha ayuu abuuray musakharaatin ayuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala mudallalaatin weeye musakharaatin xaal ay yihiinow ilaahay kuwa la laydhiyey musakharaatin xaal yihiin la layliyey waxaa kaloo ah jirta qiro ah waashamsu waalqamaru wanujuumu musakharaatun la yidhaah markaas waxay noqonaysaa in ina la mubtadeeye musakharaatun khabarkii laga dhigay noqonaysaa laakiin sidaan hadda oo musxafka haddii lagu wado musakharaatin waa la xaalaynayaa waxaad leedaha markaas haddii qirada rafcada la akriyo waashamsu quraxdii iyo waalqamaru dayxi iyo wanujuumu xidigi musakharaatun kuwa la layliyo weeye biamrihi ilaahay amarkiisa ayaa lagu leyliyey qudrada ilaahay ayaa lagu leyliyey oo samaawaadkaas ay ku yaalliin sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala mundu an khalaqa alarda ilaahay wasamaawaat ilaahay samaawaadkan arladan markau abuura laga soo bilaabo ilaa qiyaamadu ay ka qunto oo ilaahay caalamkan uu ka kharaabinaayo sidii loogugu talagalay ayaa ilaahay ay ugu oo ilaahay ugu talagalay ayay ku socdaan oo waxaa weeye xagga socodka sidoodii u soconayaan haddana waxaa weeye wax markaasi ta'siira oo ku imaanaya malaha sidoodii ayay markaasi u socdaan ta'siir ilaahay midaan ahayn ku imaan maayo oo waxaa weeye muruuru zamaan zamanka oo soo maraahu ma saamaynayo weye marka sidaas ayaa la leeyahay biamrihi biqudratii weeye alaa hooy ayuu dha ilaahay lahu lilaahi alla ayuu u sugnaaday alkhalqu khalqiga alla ayuu u jamiicanaa ku jirta dhammaantii alaa hooy ayuu dhi ilaahi subxaana wa tacaala lahu lilaahi alla ayuu u sugnaaday alkhalqu khalqiga alla ayuu u sugnaaday waalamru amarkina ilaahay ayuu u sugnaaday alaa hooy lahu lkhalqu khalqiga alla ayuu u sugnaaday abuurka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa iska lehoo cidaan ilaahay ahayna wax abuuri kartaa ma jirto waalamru amarkuna ilaahay ayuu u sugnaadayoo amarka ilaahay ayaa koonkaanu ayuu ku soconayaa oo tasarufka rabbiga subxaanau watacaala ayaa iskala weeye saas ayaa markaasaa la leeyahay walaysa limakhluuqin makhluuq uma sugnaanaa laga wadaa istiqlaalun bitasrifin inuu tasaruf ou la keliyooba abadan weeye addoomanku waxaa weeye waxay noqonayaan baa waa mutadaahiru tasriifaa layidhi qofkii ilaahay uu karaameeyaa yidhi inuu markaasi waxaa weeye khayr uu soo jiido ilaahay uu ku karaameeyo lurna ou daafico sida hadda mucjisada ambiyada iyo karaamaadka awliyada iyo qofkii ilaahay uu doono inuu ihaaneeyo oo shar iyo deynkiisa uu ku dureeriyo intaasoo dhanba ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku tasarufaaya oo waxaasoo dhan waa tasaruf rabbaaniya weeyo ilaahay uu bixiyo mooyaane cid ayadu iska tasarufi karta oo wax iska dhigi kartaa ma jirto tabaarakallahu yowdha ilaahay alla waa kor ahaadowdha ilaahay alii rabcaalamiina maalikcaalamiina makhluuqaadka kii milki ahay tabaaraka allaahu tacaalaa weeye tabaarakallaahu ambase tacaadama allaah weeye alla ayaa weynaaday alii rabulcaalamiina maalikcaalamiina makhluuqaadka kii milki ahay maxaa yeel allaha sifaadkaas ku sifoobay allahaas ayaa wuxuu ka nasahan yahay tabaaraka bimacnaa tanaasahana waa la yidhaahe waxaa weeye wuxuu ka nasahan yahay sifatu lmakhluuqaad ayuu ka nasahan yahay udcuu caabudow dhahay alla subxaanau wa tacaala rabbakum rabbigiina caabuda tallarucan xaalaasiin kuwa isdulaynaaya wa khufyatan xaalaasiin kuwa siraysanaya hadda ilaahay subxaanau wa tacaalaa wuxuu amrayaa jamiicu alcibaad addoomanka dhammaantooda wixii cuqala ah oo mukallafiin ah inay u jihaystaan fi ducaa'i lilaahi subxaanahu wa tacaala weeye alla subxaanahu wa tacaala inay caabudaan weeye maxaa yeele waxaa laga wadahaa layidhi markaad ogaateen aayadda haddaynu soo maraynay dhowr adilaa looga soo waramay oo ilaahay iyo qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaysa kolka waxaa laga wadaa haddii aad ogaateen alla inuu mutasarrif uu yahay oo khalqigiisa uu ku tasarufaayo iijaad oo la ehaysiiyo iyo icdaam oo la weysiiyo la baabi'iyo iyo siismo iyo manci intaba ilaahay inuu isagu ku tasarufaayo ilaahay marka qalbigiina u jeehidi jeediye weye qalbigiina alla u jeediya lisaankiinana ku su-aasha ayaa laga wadaa layidhi marka hadda ilaahay subxaana watacaala ducada wuxuu u waxaa u sheegaayaa afar shuruuda ayuu u sheegayaa maxaa yeele hadda udcuudan ducana waa lagu fasiraa cibaadana waa lagu fasiraa maxaa yeele ducada iyo cibaadadu waaba wax isla weeye aan kala duunayn maxaa yeele rasuulkeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam adducaau mukhul cibaadati u dhahay ducadu waxaa weeye cibaadada dhuuxeeda weeye marka waxaa loo sheegayaa tallaruc iyo markaasi khufyo iyo waxaa loo sheegayaa khoof iyo dhamac afartaas in la hela ayaa shardiya ducada marka ilaahay la baryaayo in alla laysu jejebiyo in markaasi waxaa weeye ducada la siraysto oo hoos markaasi haddaan dad markaasi aan la maqashiinayn ka aamininayo iyo waxaa weeye cabsi inay kugu jirto iyo damac ilaahay naxariisiisaa damcaysa intaasaa la doonayaa marka alla wuxuu dhahay udcuu caabuda ama sabarya rabbakum rabbigiina talarucan xaalaasiyiin kuwa isdulaynaaya wa khufyatan xaalaasiyiin kuwa siraysanaya innahu sha'niya ayuu dhahay alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xad gudbaaya alla ma jecla innahu alle laa yuxibu almuctadiina kuwa xadda gudbaaya alla ma jecla waxaa laga wadaa kuwa ducada ku xad gudbaaya bitashaduqi wa rafci sawd weeye waxaa weeye kuwa ducada kudaan buuxsanaya haddana waxaa weeye sawdkooda la qaylinaya ilaahay ma jeclo weeye bimacnaa ilaahay subxaanau watacaala ma sawaabinaayo weeye marka hadda tashaduqu waxa weeye in ducadi markaasi la badiyo oo kalaam fara badan la sheego oo ilaahay la baryaayo qalbiguna uusan xaadir ahayn maxaa yeele waxaa la rabaa markaad alla baryayso qalbigaagu inuu xaadir yahay taas waxay u noqonaysaa tallarucan weeye rafcu sawdna in layska daayo ayadana waxay u noqonaysaa wakufyatan weeye haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala walaa tufsiduuha fasahaadina fi ardi dhulka dhexdiisa ha fasahaadinowdha ilaahay oo shirki iyo macaasiha ku fasaadina bacda islaaxihaa arlada hagaajinteeda ka bacdi walaa tufsiduuha fasahaadinowdhahay alleh fil ardi arlada fasaadina fasahaadina bacda islaaxihaa hagaajinteeda ka bacdi ilaahay arladan markuu hagaajiyey bacdigeeda ha fasaadin ilaahay waxaa alla arlada ku hagaajiyey ilaahay rasul buu soo diray kutub ayaa ilaahay soo dejiyey arlada marka waxaa weeye haddii kutubtaas la raaco rususha ilaahay uu ku soo dejiyey arlada waxaa laga ilaalinayaa oo arlada islaaxeeda oo ku suubanayaa in ilaahay subxaana watacaala kutubtiisa la raaco gaar ahaan hadda maanta kitaabka qur-aanka la raaco taas ayaa waxa weeye islaaxul arle uu ku imaanaya haddii laga tagane waxaa imaanaya fashahaad weeye taasna waa laysku ciqaabayaa wadcuuhu ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala alla caabuda khawfan khaa'ifiina xaalaatihin kuwa ka cabsanaya ciqaabkiisa wadamacan daamiciina xaalaatihin kuwa damcaya naxariisiisa maxaa yeelow dha ilaahay ina raxmat allaahi ilaahi naxariisiisu qariibun mid dhoweeye min almuxsiniina kuwa mudiiciinta way u dhowga howdha ilaahay alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala wadcuuhu alla caabuda amase ilaahay barya khawfan khaa'ifiina xaalaasiin kuwa ka cabsanaayo ciqaabkiisa wadamacan daamiciina xaalaasiin kuwa damcaayo naxariisiisa oo waxaa la rabaa ilaahay marka la caabudaayo amba la baryaayo in markaasi lahaado bayna alkhawfi warajaa'i lahaado taas ayaa markaasaa laabudda ah damacu waxaa weeye hadda haddaan khoobka hormarino khoobku waxaa weeye qamun yaxsulu min amrin makruuhin yaqacu fi lmustaqbal khoof waxaa la yidhaha waa murug oo ka xasilaysa amar oo makruuh oo karaahiya oo mustaqbalka dhacaya wax mustaqbalka uu soo socdo iska baqaysa damacuna waxa weeye waxa weeye amar oo la jecel yahay oo la shinsanaayo oo mustaqbalka isaguna dhacaya waxaa ka mid a markaasi ijaabada in la rajeeyo ilaahay inuu ku aqbalayo aada rajayso xadiis waxau dhahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam udcu llaaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahay barya idinkoo idinkoo yaqiininaayo in laydin ajiibaayo maxaa qofka muminka waxaa rabaa in la ajiibaayo inuu yaqiiniyo shaki lama rabo xadiisna wuxuu ahay maa min cabdin addoon jirow dhahay nabigu yarfacu yadayhi labadiisa gabnood kor yeelaayo wayaquulu dhahayaa yaa rabbi rabbigeeyow oo saas ilaahay u baryahay ilaa wayastaxyi illaahu ilaahay wuxuu ka xishoonayaa oo alla uu ka sariiganayaa an yaruddahu maa sufrayni gamcihii oo ebere inuu ku soo celiyo marka hadda isticyana horay aan uga soo warannayoo xaqiiqadiisa alla laguma idlaaqo laakiin waxaa loola jeedaa macnaha ilaahay wuxuu ka reebsoomaya inuu ku soo celiyo labadiisa gamcood egar wey marka arrintan waxaa laga faa'iidaysanayaa ruuxa daa'iqa daaciga inay ku habboon tahay kowf iyo markaas rajo oo markaasi uu ka jeedo ka janaaxi abaahir shimbir labadiisa garab maxaa yaele shimbir labadiisa garab ayuu ku buubi karaa hal haddii laga gooyo midka kaleentood waxa weeye kuma haadi karaayo marka waxaa loo baahan yahay khawf iyo rajo in la kulmiyo ayaa la doonaya oo sida hadda aan soo sheegnay ah inahu allow dha ilaahay ina maxaa yeele ina raxmatallaahi ilaahay naxariistiisow dha ilaahay qariibun waa mid dhow min almuxsiniina dadka muxsiniintaahoo wanaagga falaaya oo alla adeecaaya naxariista alla waa u dhow dhowdahay ee allihiina baryow dhah ilaahay subxaana wa tacaala wa huwa allow dhah ilaahay subxaana wa tacaala alladii allaha weeye wa huwa allow dhah ilaahay subxaana wa tacaala alladii allah weeye yaslu riyaaxa dabaylaha diraaya inta waxaa weeye dhowr adilla aadanan loo kuu sheegaya alla waa midka dabaylaha diraw ilaahay bushran bishaarayn oo beyna yaday raxmatii naxariistiisa horteeda uu bishaaraynaayo oo waxaa weeye naxariista waa madarka weeye madarka intuusan imaanin dabayl ayaa imaanaysa oo markaasi aad iyo aada u wanaagsan dabayshaasaa marka waxaa weeye waxay keenaysaa in macnaha bishaaro ay timaado oo madar inuu soo socdo la ogaado maxaa yeele roobka markuu imaanaayo dabaysha imaanaysa oo roobka calaamadiisa waa la arkaa marka raxmaddii ilaahay oo soo socotay ayuu kasoo hor maraysaa bashran bishaarayn ayuu dha ilaahay oo beyna yaday raxmatii naxariisiisa horteeda uu alla bishaaraynaayo amase nushuran qirada haddii la akriyo nushuran xaalaysaa sii faafaysa riyaaxdaas beyna yaday raxmatii ilaahay raxmadiisa horteeda ilaahay hamadiisa horteeda ayay faafaysaa mutafariqa hudaamal madari weye madarka hortiisa ayay markaasay soconaysaa oo madarkay ka soo horaysaa xataa idaa watigii aqalad ay xambaartowdha ilaahay riyaaxdaas saxaaban saxaab ay xambaarto saxaabkaasoo siqaalan oo culus oo madar lagu cusleeyey suqnaahu ayuu dha ilaahay subxaana watacaala waanu kaxaynaynaa libeladin beled ayaan u kaxaynaynaa beledkaasoo mayisan dhintay xataa idaa aqalad markay xambaartowdha ilaahi riyaaxdi saxaaban saxaab ay xambaarsan daruur maxaa yal daruurta waxaa wada eh, daruurta waxaa wada riyaaxdaa wada dabayshaa wada siqaalan oo culus saxaabku markuu siqaal uu yahay waa marka uu maqarka u wado suqnaahu ayuu dhi ilaahay saxaabku waanu kaxaynaynaa hadda meeshaan waxaa ku jira iltifaad oo qaybiye ayaa laga milicsaday takallum ayaa loo milicsaday libeledin beled ayaan u kaxaynaynaa meyitin oo dhintay hadda beledka meeshaan loolama jeedo magaalo la degan yahay ee waxaa loola jeedaa dhul qatra ah oo abaara oo aan roob lahaynaa loola jeedaa faanzalnaa ayuu dha ilaahay subxaana wa tacaala waanu dejinaynaa bihi ayuu dha ilaahay beledkaas almaaa madarki ayaanu ku dejinaynaa fa waanu dejinaynaa hudha ilaahay bihi beledkaas almaaa maay ayaanu ku dejinaynaa faakhrajnaa waanu soo bixinaynaa bihi bisaabilmaa'i maaha sababkiisa min kulli samaraati mirayaala kulligooda ayaanu ku soo bixinaynaa alla wuxuu idhi faanzalnaa waanu dejinaynaa bihi bilbaladi beledkaas almaaa biyo ayaanu ku dejinaynaa faakhrajnaa waanu soo bixinaynaa bihi bisaabilmaa'i ma'a sababkiisa maa una madarka weeye min kulli samaraati marayaala kulligood ayaanu ku soo bixinaynaa kadaalika sidaasoo oo kalow ilaahay sida waxa weeye madarkaas arladayna loogu di'iyo nabaadka looga soo bixinayo nooc kasta kadaalika sidaasoo kalow ilaahay nukhrijilmowtaa mawdyaalka waanu soo bixinaynaa sida madarkaasu roob dhul qabtaa in lagu dao nabaad uga soo saarayo sidaasoo kale ayaan mawjiyaalka uga soo saaraynaa qubuurtooda dh ilaahay ayagoo noonool marka waxaa adilo looga dhigayaa kuwa baxsiga inkiraaya intaas ay daliil caday u tahay lacallakum waxaad mudantihiinuu dhahay marka alle tadakaru aad waansantaan hadda haddana waxaa loo iltifaaday ee khidaab weeye marka hadda ayaddan ayadoo qaydiyo looga warramaayo ayadoo takallum looga warramaayo ayadoo khitaab looga warramaayo intaasaa iskula soo aroortay qur-aanka waxay ka mid tahay funuuntiisa say u badan tahay oo balaaqadiisu ay wax walba ugaga sarrayso lacallakum inaad tadakaruuna aad waansantiin ow dha ilaahay oo alla subxaana watacaala aad rumaysaan lacallakum inaad tadakaruuna ayuu dhah ilaahay subxaana wa aada waansantiin walbaladu beledkii addayibu oo wanaagsanaaye yakhruju waa soo baxayaa haw dhahay alla nabaatu nabaadkiisu waa soo baxayaa biidni rabbihi rabbigiisa idankiisa ayuu ku soo baxayaa waladii beledka khabusa uu xun yahay turaabkiisuna laa yakhruju soo bixi maayo nabaadkiisu ilaa nakidan culays weeye kadaalika sidaasoo kale dha ilaahay sida loo soo caddeeyey miisaalkaas nusariful aayaati aayadaha waanu u caddaynaynaa hawdha ilaahay liqoomin qoom ayaanu u caddaynaynaa qoomkaasoo yashkuruuna alla ku shukrinaayo oo rumaynaaya alla wuxuu idhi subxaanau wa tacaala walbeladu beledkowdha ilaahay addayibu oo wanaagsan beledka hadda meeshaan waxaa loola jeedaa ahla ayaa loola jeedaa sidii aayaddii horaba suqnaahu libaladin ilaahay markuu dhahayo aan hadda magaalo loola jeedin dhisan oo markaasi waxaa weeye arle loola jeeday marka alla wuxuu idhi subxaana wa walbaladu walbeladu ayuu ayuudha ilaahay addayibu oo wanaagsan arlada wanaagsan ayaa loola jeedaa alcasbu turaab arladii waxaa weeye oo caradeedu ay fiican tahay yakhruju waa soo baxayaa howdhahay alle nabaatuu nabaadkiisa isagoo wanaagsan biidni rabbihi rabbigiisa idankiisaoo ku soo baxaya hadda waxaa weeye beladkaas dayibkaa maxaa lagu miisaalinayaa waxaa lagu misaalinayaa mu'minka weeye qofka mu'minka ah waxaa weeye mawcidada waa maqlayaa waana ku intifaacayaa saas ayaa loola jeedaa marka qofka mu'minkaa ah wuxuu ka dhigan yahay marka ilaahay subxaana wa tacaala mawcidadiisa loo sheego waxa uu ka dhigan yahay arlo wanaagsan oo dhulbeereeda oo aad iyo aada u fiican oo wixii lagu abuuro si wanaagsan uga soo baxayaan waladii midka ayuu dha ilaahay baladka waxaa weeye arladaa loola jeedaa khabusa uu xun yahay turaabkiisa meesha waxaa weeye carladeeda ay xun tahay oo carla seelada iyo meelahaasoo tayantooda laa yakhruju soo bixi maayo nabaadkiisow dhahay alle ilaa nasidan culays mooyaane si cusriya oo mashaqaha ayuu ku soo baxayaa qaybtan dambana waxaa lagu miisaalinayaa kaafirka ayaa lagu miisaalinayaa maxaa yeele kaafirka waxaa weeye nafci kama helaayo mawaacidda ilaahay subxaana watacaala oo waxba ku dheefi maayo marka wuxuu ka dhigan yahay marka ninkaas kaafirka ahu wax kasta haddii loo sheego waxba ku dheefi maayo oo sidaas ayuu maaragtay u madax adag yahay marka saan horuu soo sheegnay waxaa lagu miisaalinayaa arlo oo waxa weeye xun oo wixii lagu abuuray isan ka soo baxaynin maxaa yeele waanada iyo mawcidada iyo aayaadka rabbaaniga ahu waxaa weeye waa abuur weeye qofkii wanaagsan ayaana abuurkaasu ka soo baxayaa kii xunna abuurkaas soo bixi maayo kadaalika sidaasoo kale kalowna ilaahay kamaa bayanaa maa dukira weeye taas la soo sheegay saanu caddaynay ayaa nusarifu laayaati aayadaha aanu caddaynaynaa liqoomin qoomna aan ugu caddaynaynaa qoomkaasoo yashkuruuna shukrinaayo ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala kadaalika sidaasoo kale sida waxa weeye amsaashaas aynuu soo caddaynay oo masalka loo sameeye mu'minka iyo kaafirka loogaga soo waramay ayaa nusarifu alaayaati aayadaha aan u caddaynaynaa liqowmin qoomna aan ugu cadaynaynaa qoomkaasoo yashkuruuna shukrinaayo waa dadka ilaahay iyo rasuulkiisa rumaynayo oo mu'miniinta cid kaleentood ku intifaaci mayso marka casharkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaanau wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda qonton iyo sagaalaad oo suurat alaxraaf ka mid a alla subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena inuu ugu dambeeyey masalkii ilaahay u sameeye mu'minka iyo kaafirka ayaa ilaahay noo soo sheegay oo ilaahay mu'minka wuxuu noogu soo miisaaliyey sida mawaacidda uu dhegaysanaayo oo aayaadka ilaahay u ta'fiirinaayo u saamaynaayo arla wanaagsan oo waxa weeye dhulbeereed ah oo haddii waxa weeye madar ay hesho waxaa weeye nabaad wanaagsan uu ka soo baxayo lagu intifaaco midka kaafirkaa ama mucaanidka ahoo caasigaane ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu soo miisaaliyey carlo oo xun oo waxaa weeye aan dhulbeereed ahaynin oo carla teelaa oo waxa weeye nabaadku uusan ka soo baxayn ilaa si culaysa mooye marka allah wuxuu dhahay miisaalkaa sida aan u soo sheegnay ayaan aayadaha u caddaynaynaa dadka mu'miniinta oo ilaahay ku shukrinaayo o rumaynaayo meeshaan waxaynu ka gelaynaa war cusub ayaynu ka gelaynaa waxaanu ka gelaynaa qisaska ambiyada ayaanu meeshaan ka gelaynaa waxaana ugu horeeya rasuulkii rususha ilaahay oo la soo dira ugu horeeyey oo risaalada la soo diro dacwo oo loogaga digaayo dadka shirki looga digaayo rasuulka ugu horeeyey lala soo diray oo waxa weeye abul ambiyaaya ambase waxaa weeye haddana ah abulbashar athani ah aabbihii labaad oo basharkana ah nabiyullaahi nuux ayaynu maaragtay qisadiisii ku bilaabaynaa oo ilaahay nooga bilaabaya qasadka laga leeyahaa layidhi qisasta hadda meeshaan lagu sheegi doono rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa tasliyo looga dhigayaa oo sidaas ayaa maaragtay loola jeedaa marka maxaa yeele nabiga waxaa la xasuusinayaa qisaste ambiyadii isaga ka horaysay dhibaatadii ay la soo kulmeen oy ummadahooda kala soo kulmeen sida waxaa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintaasi u wajihi lahay oo markaasi waxaa weeye arrintaa ugu sabri lahay marka hadda saasaa la leeyahay nebiyullaahi nuux waxa weeye waanu soo marna magiciisa cabdulkafaar ayaa la dhihi jiray ibnu lamki ayaa la sheegay ibnu mutawashalah ibnu ukhnuuq oo ifriisa weeye afartan sano ayaa lagu soo bixiyey sida saxiixa weeye ambiyadana lagu soo bixiyey aqwaal kale way jirtaa oo intaas ka badaysa waxaa weeye marka nebiyullaahi nuux waa u noolay baa la yidhi duufaanka bacdigiisa laba boqol iyo maaragtay konton sano ayuu noolay baa layidhi allana waa sow dhahay falabisa fiihim ilaa khamsiina caaman fa akhadahum uduufaanu wahum daalimuun oo haddii ilaahay yidhaahdo suuratulcankabuud aan ugu tegi doono qoonkiisu wuxuu digaayey kun konton oo waxaa weeye sagaal boqol iyo konton sano ayuu digaayaa layidhi marka markii ayaga la halaagay bacdigeedna wuxuu noolay laba boqol iyo konton sano ayuu noolay markii lasoo soo bixiyana afartan jir buu ahay sida raajixa haddii marka cumrigiisa laysu geeyo kun iyo laba boqol iyo waxay noqonaysaa afartan sano ayaa la yidhi sida saxiixa markii lagu dhiso weye marka oo la yidhaahdo waxaa lagu soo bixiyaa ra'sularbaciin weeye wuu ahay markii ummadiisa markaasi la halaagahay agtooda ilaahay najaaro ayuu baray oo waxa uu sameeyey doon ayuu sameeyey laba sano ku sameeyey markaas ayaa lagu halaagay qownkiisii waxaa lagu halaagay duufaanka isaga iyo wix rumeeyey doontaasay raaceen asagase arrintaas faahfaahintooda waxay noogu imaan doontaa suuratu huud hadii ilaa yidhaahdo nuux aya wuxuu ahay baa li laqabkiisa wax hadda laqabkaas loogu bixiy ilaahaa ku cilmi leh laakiin waxaa la yidhi likasrati nawcihi calaa nafsi yaa layidhi naftiisa ayuu ku qayli jiray baa layidhi isagoo iscanaananaaya ama waxaa layidhi qoonkiisa ayuu ku qayli jiray waana habaaray qoonkiisa markaasay halaagsameen amase waxaa weeye rabbigiisa ayuu mar walba muraajaca ku celi jiraa layidhi muraajacada uu ku celinaya waxay ahayd weladkiisa kancaan haysaanigiisa oo suuratu huud aan ugu tegi doono culammada qaar waxay yidhaahdeen ey ayuu soo maray ee juudaan qaba kolkaas ayuu dhahay iksa yaa laciinu bulow qabiixi habow ayuu dhahay ow yaa qabiix markaasaa ilaahay wuxuu waxyoodaa layidhi nuuxow ma anaad i ceebaynaysaa mase eygaad ceebaynaysaa ilaan abuurkaan anaa abuuraye waxa weeye makhluuqsama abuuri kariye macanaadi ceebayeysa mise eyga eyga isagu isma abuurina marka hadda qisada nuux hadda koorna waanu soo marnay marka qoomkiisu waxay ahaayeen dad kufriyey kuwa ugu horreeya ay ahaayeen kolkaasi waxaa weeye cadaabay mutaysteen alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala lawallaahi yaqad xaqeeqaha yuudhi ilaahay arsalnaa waanu dirnay nuuxa nabi nuux ayaanu dirnay ilaa qoomihi qoonkiisa ayaanu u dirnay ilaahay wuxuu yidhi laqad xaqeeqee arsalnaa waanu dirnay nuuxa nuux ayaanu dirnay dha ilaahay ilaa qowmhi qowmkiisa ayaan u dirnay suuraddan hadda laqad ayaa laga bilaabaa layidhi suuratu huudna walaqad ayaa la dhihi doonaa iyo suuratulmu'miniin weeye maxaa yeela waxaa marka meeshaan saas looga cabiray wax lagu cadfaayo ka horeeya ma lahaa layidhi laakiin suuradaha hadda noo imaan doona waxaa weeye waxaa ka horeeya wax lagu cadfo markaasaa wowlcadafka meeshaas la keenayo walaqad ayaa la yidhi alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala lawallaahi qad xaqeeqeha arsalnaa waanu dirnaw dhahay alla nuuxa nuuxu nuux ilaa qowmii qownkiisa ayaan u dirnay faqaala dabeedna wuxuu yidhi yaa qowmi qownkaygiiow ucbudullaaha ilaahay caabuda waxidullaaha wey alla waxida maa lakum idiinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah idiinma uusan sugnaanin gayruhu ilaahay keyrkiisa idiinma sugnaanin marka ambiyadu ilaahay markii la diro kow markii la diro dadka loo diraayo waxaa weeye dad mushrikiina weeye dembiga midka u weyn oo acdamu dembiga ayay ka digaayaan markii kaas ay ka digaan wixii ku xiga oo dunuuba ayay haddana tilmaamayaan maxaa yeele marka hore haddaan ilaahay la waxidin oo aan tawxiidka la helin oo qofku ilaahay subxaana wa tacaala uusan waxidin wax markaasi waxaa weeye axkaamhoo lagu dhisi kara ma laha wax kaloo ka ansaxayna ma jiraan weeye mar hadduu mushrig yahay waa inuu marka hore shirkiga ka tagaa weye kabacdi ayaa cibaadadiisii u saxiix noqonaysaa haddii laakiin mushrig ou yahay ilaahay waxba ka aqbali maayo alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxa uu dhahay ilaahay waxida maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah kayruhu ilaahay qayrkiisa idinma sugnaanin haddii kayruhu la yidhaahdo maxalkiisa ayaa laga bedelayaa haddii kayrihiina waa la akriyaa ho jar la akriyane ilaahinta ayaa laga bedelaya waxaad leedahay min ilaahin ilaah ilaahaasoo hayri ilaahi kayrkiisa inii anugu ayuu dhahay nebiyulaahi nuux akhaafu calaykum korkiina waxaan uga baqayaa haddaad alla kayrkiisa aada caabudaan cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa ayaan idinkaga baqayaa cadiimin oo weyn inii anugu ayuu dhahay akhaafu calaykum korkiina waxaan uga baqayaa cadaaba yoomin yoom cadaabkiisaa idinkaga baqayaa cadiimin oo weyn waa kaasoo yoomuqiyaama weye cadaabka cadiimka ah waa midka qiyaamo dhacaaya cadaabka kaloo yarna waxa weeye cadaabu dunya weeye marka cadaabka haddii uu cadamo ku sifeeyey waxaa lagu xambaarayaa cadaabulqiyaama weeye sidaas markuu dhahay qaala almala'u damaci waxay yidhaahdeenou dha ilaahay oo min qoomihi qoonkiisa ka mid ahay innaa annagu lanaraaka waanu ku arkaynaa nuuxow fii dalaalin baadi inaad ku sugan tahay mubiina oo cad qaala almala'u ayuu ilaahay damici waxay yidhaahdeen mala'an waxa weeye ashraafu qowmi weeye qoomkiisa kuwa ugu sharaf badnaay xagga adduunyada markii la yidhaahdo ayay ahaayeen nimanka markaas si soo horjeeda oo ayagu markaasi caqabada ku ahna ayaga ay ahaayeen marka hadda ashraaftaan mala'an waxa weeye nimanka markaasi adduunyada xaggeeda ilaahay uu siiyey oo markay meel soo fadhiistaan mejliska indhuhu ay qabanayaan ayaa mala'a la yidhaahdaa oo dadka indhihiisa buuxinayo indhaha lala raacaayo nimcada iyo barwaaqada ka muuqata marka hadda kuwaas waxaa sida gaar loogu tilmaamaayo ayagu dadka ayagaa madax u ahay dadka inay alla rumeeyaan ayagaa ka hor istaagnayo ayaga ayay ahayn kuwa baadilka u sheegaayey oo haddii ilaahay yidhaahdo suuratu nuux maxaa uu tegi doonaa waa tow markii ayaga uu ka warramaayey waa tow dhahay waxay raaceen buu dhahay man lam yajidhu maaluhu wa waladuhu ilaa khasaara ayuu dhahay inaam casawni watabacuu way caasiyeen dadkii dadkii sufalada ahaye wax magaratada ahayna wahay raaceen buu dhahay dad waxaa weeye maalkooda iyo owlaadoodu aynan u siyaadin ilaa khasaaro mooye waa nimankaas marcaa weeye maxaa yeelay adduunyadoo taariikh soo jirtay waxaa ah dadweynaha caadigaahu dadka markaasi wax isagaga dhiga ayay mar walba iska raacaanoo caqli ayagu shaqeeyay ku fikiraan ma laha marka waxaa weeye dadkaasaa wax isaga shubta kolkaasay iska daba joogaan waa sunnatallaahi fii khalqihi weeye caadakoo jirayna weeyo bini aadamka marka saasuu mar walba suu ahaa marka waxaa weeye dadka noocaasa ayay khayr iyo khasaaraba sida badan ay ku raacaan marka alla wuxuu dhahay mala-i waxay yidhahdeen oo qoonkiisa ka mid ahay innaa annagu lanaraaka waanu ku arkaynaa nuuxow fii dalaalin baadi inaad ku sugan tahay muhin oo cad ah asagay maaragtay baadi ku sheegaayeen asagana wuxuu doonayaa inuu ayaga baadida ka baadidaas ku sugantay yidhaahdeen oo iska cad maxaa yeele waxaad khilaaftay leeyihiin caadatulqoomki ayaad khilaaftay oo dhaqanki iyo wixii soo jiray oo aynu lahaynay ayaad ka soo horjeedaa marka nin baadiyaysan oo ummadda ka dhex baxay ayaa tay leeyihin maxaa yeele wixii ayaga khilaafsanba wax baadiyaysanay u arkaan dad saxuxumo qaala wuxuu ihi nabiyulaahi nuux yaa qowmi qoonkaygiiow laysa bii aniga iguma sugna dalaalatun baadi iguma sugna waxaad leedihiin waad baadiyaysan tahay hase yeeshee waxaan idiin sheegayaa inaan aniga baadi aysan ugu sugnaynin walaakinii kalkeeda ayuu dhahay warkii lagu noqoye rasuulun ku la soo diray ayaan ahay anugu min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggiisa laga soo diray waxaan ahay rasuulu rabbialcaalamiin ilaahay baa isoo diray aniga oo waa laysoo kiin diray waxa markaasi aad ula mareegaysiinaan baadiyaysanahane oo arrintaydii hore iga bediray iyo sidaa idinku ku dhaqmaysaan rabbi xaggiisa ayaa layga soo diray walaakinii kalkeeda rasuulun ku la soo diray ayaa nahay min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggiisa ayaa layga soo diray marka waxa weeye waxa marka keenay inaan annaga iyo idinku iskhilaafno anugu waxaan ahay rasuul ilaahay xaggiisa laga soo diray oo risaalo ayaan ilaahay xaggiisa ka wadaa wax rabbi xaggiisa ka yimiday oo ilaahay ka raaliyaha ayaan wadaa idinkuna baadil wax shaydaan ka yimid ayaa wadiin maxaa yeele dadka dadka waxa weeye baadilka iyo macaasida ku socda oo shaydaan uu ugu macallinka yahay iyo qofka ilaahay xaggiisa ka socda oo wax alla raalli ka yahay wada marnaba waxaa weeye isma keenayaan waana iskhilaafayaan haddana waxaa weeye wax iska soo horjeeday noqonayaa ubaligukum ayuu dhahay waxaan idin soo gaarsiinayaa ama ubligukum taxqiif layska ahriyo waan idin soo gaarsiinayaa risaalaati rabbii rabbigayga risaalaadkiisaan idin soo gaarsiinaya risaalaadka alla ila soo diray ayaa idin soo gaarsiinayaa ah, hadda sala ahna risaalata way jirtaa risaalaati rabbii rabbigayga risaalaadkiisa ayaa idin soo gaarsiinayaa wa ansaxu lakum waana idin arrin niirayaa oo khayrka ayaa idinla doonayaa wa ansaxu lakum waana idin naseexayna u dhahay uriidu lkhayra lakumaye anigu haddana waxaana nin khayr idinla doonayo khayr baan idinla doonayaa haddana wa aclamu waxaan ku ogahay min allaahi alla xaggiisa maa shay laa taclamuuna idaan ka ogsoonayna wa aclamu min allaahi ilaahay xaggiisa waxaan ku ogahay maa laa taclamuuna wax idaan ogsoonayna oo axkaam ah oo axkaamtaan ilaahay idiga timiday ayaan ogahay amase waxa weeye cadaaba oo idinku degi doonaa dadar may weysaan maayaele qof ilaahay xaggiisa wax ka og iyo qofaan wax ka ogaynin isku aragti ma noqon karaan awa cajibtuma u dhahay waxaa la yidhi hamsadaanu shay maxduufay gelaysaa wawduna taasay ku cadsanta waxaad leedahay markaasi akadabtu ma beeniseen waa istifhaamu inkaari weye markaas tabiiq akadabtu ma beeniseen oo wacajibtu ma la yaabteen an jaa'akum you idin yimiday dikru dikri ou idin yimiday min rabbikum xagga rabbigiina u idinkaga yimiday calaa rajulin calaa lisaani rajulin min lisaankiisana uu idinkugu yimiday oo minkum idinka idinkamida liyundirakum rajulkaas inuu idiin digo iyo walitataquu alla inaad ka cabsataan iyo walacallakum in turxamuuna laydiin naxariis war ma arrintaasaad la yaabteenow dhahay arrintu saas weeye marka wuxuu yidhi awa cajibtumuu dhahay ma beeniseen oo ma la yaabteen oo wax la yaaba muu idinku noqotay an jaa'akum inuu idiin yimiday dikrun dikri u idiin yimiday digrigan waxaa weeye mawcidadaas risaaladaas ilaahay uula soo dira weeye oo min rabbikum xagga rabbigiina ka aas ah. calaa rajulin calaa lisaani rajulin nin lisaankiisane ay idinkugu timiday calaa rajulin mulaafiq iska soo qadar calaa lisaani rajulin nin lisaankiisane dikrigaasi uu ku yimiday oo minku idinka idinkamid oo bani aadamkiina idinkamid oo nimaa taqaaniin anugu ahay liyundirakum inuu idiin diga rajulkaasoo cadaab idinkaga duga haddaa rumay weysaan iyo walitataquu alla inaad ka cabsataan haddii aad rumaysaan iyo walacallakum in turxamuun laydiin naxariis mataasaa la yaab idinla noqotay alla yaabin arrintaas sidaas markuu ugu naseexiyey ilaahay wuxuu yidhi fakadabuuhu way beeniyeen odh ilaahay nuur hadda waxa weeye way beeniyeen beenteenid muddoay socotay fakadabuuhu way beeniyeen uu dhahay alleh fa anjaynaa waanu korinay hu nabi nuuxow dhah ilaahay iyo waladiina kuwa macahu micigiisa aaday baraqi ayaanu ka korinay filfulki doonta ayaanu ku korinowdha ilaahay wa akhraqnaa waanu maashaynay alladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayna maxaa yeelay inahum ayagu kaanuu waxay ahaadeenow dhahay alleh qooman qoom ayay ahaadeen camiina oo indhabeelay oo xaqa ka indhabeelay ayay ahaadeen alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala nebiyullaahi nuux markuu u naseexeeyo muddo badan uu digaayo haddawaadda waanu soo sheegna waana ku tegaynaaye sagaal boqol iyo konton sano ayuu markaasi u dhigayay intaasay dhigaay inay garaacayeen waan ku tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdi marka alla wuxuu yidhi way beeniyeen buu dhahay markay beeniyeen fa anjaynaahu nuux waanu korinow dhahay alla subxaanau watacaala iyo waladiina kuwii macahu micigiisa aaday oo maashoodki ku dhacay oo duufaanka lagu qarqiyey qooma nuux ayaanu ka korinay fulfulkii ayuu dha ilaahay doontii ayaanu ku korinay safiinatu nuux ayaanu ku korinay hore waan soo sheegnay tafhiimkaas fhiimkaas faahfaahinteeda haddii ilaa yidhaahdo suuratu huud ayaan uu tegi doonaa wa aqraqnaa waanu qarqinowdha ilaahay waanu maashaynay alladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna beeniyeyne waanu maashaynowdha ilaahay marka hadda nebiyullaahi nuux faanjaynaahu waladiina macahu ayuu dha ilaahay waxaa la sheegay afartan nin iyo afartan haweena ay ahaayeen sidaas ayaana raajix qaar waxay yidhahdeen sagaalay ahaayeen oon waxaa weeye kun sano konton loo digaayey siddeetan qofood kaliyaha laga helay qaar sagaal kaliyaha laga helay yidhaahdeen oo wadaadiisa saddexda oo sam ninka la yidhaahdo carab dhalay iyo xam ninka la yidhaahdo oo dadka madowga ah, abu suudaan la yidhaahdo iyo yaafis oo markaasi abu turki la yidhaahdo oo hadda waxaa weeye turkiga hadda markaas waxaa laysku idlaaqaayeen caddaana iyo lix oo qayrkoodana waa la sheegaa layidhi intaasay ahaayeen baada layidhi marka alla wuxuu yihi subxaanau watacaala inahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen qooman qoom qoomkaasoo camiin oo indhabeelo xagasa indhabeelay markay xaqasa indhabeele indhabeelkaanu waxaa weeye indhabeel oo quluubta weeye fa innahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu latii fi ilaahay marka dadka ilaahay basiirada uu tiro markaasay indhala-aan xaqiiqahay jirtaa weye halkaas marka waxaynu uga baxnay qisadii nebiyullaahi nuux oo lasoo gaadiyey gaabiyey ayaynu uga baxnay waxaynu gelaynaa qisadii markaasi waxaa weeye rasuulka ku xigay oo nebiyullaahi huuda oo nimankii la dhihi jira reer caad loo diray ayaanu geli doonaa qisasta hadda suuraddan ku jirane waxay isugu xigaan tartiib ayay isugu xigaan allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wailaa caadin wa arsalnaa usoo qadiro waanu dirnawdha ilaahay ilaa caadin reer caad waxaanu u dirnawdha ilaahay akhaahum walaalkooda ayaanu u dirnay huuda nebi huud ahayow dha ilaahay reer caada halkan ilaahay nooga warramaya wa ilaa caadin ow dha ilaahay waxaa la yidhi caadada ilaahay kitaabkiisa waxay ku duraysataa layidhi markii waxaa weeye dadka loo diray laga warramaayo waxaa la sheegayaa markaasi dad ayaga dhalay oo oo juduud maartaasi hore ah magaciisaa lagu sheegayaa saasaa markaasaa la leeyahay marka hadda caadkan waxaa weeye jadkooda dambe weeye abtirtiimadiisana haddii ilaa yidhaahdo meelo kale ayaanu abtiri doonaa hadda ka horna waanu soo marnay maxaa yeele hadda waxaa maaragtay eh, eh, ilaahay yii wa ilaah caadin wa arsalnaa waanu dirnay ow dha ilaahay ilaaha caadin reer caad caadkan caadul uula ayaa la yidhaha caadu saaniyana qoomu saalixaa la yidhahdaa ayagana waa qisada noogu xogtee akhaahum walaalkood ayaan u dirnaw dha ilaahay huuda nebi huud ahay hadda walaalkood ayaa la yidhi walaalkood waxa weeye xagga nasabka ayaa loola jeedaa ee xagga diinta walaala ugumahayn maxaa yeele ayagu kufaar bay ahaayeen isaguna rasuul ilaahay buu ahay maxaa yeele jinsigoodau ka mid ahay haddana nasabka waxaa weeye uga mid buu ahay maxaa yeele hal jad ayay isugu tagaan wey hal awowey isugu tagaan maxaa yeele caad waxaa weeye caad ibnu cawf ibnu iram ibnu sam ibnu waxaa la yidhaah qabiiladiyaa marka lagu magacaabsan horuu soo sheegnay jadkoodaa magaciisa weeye asagana waxaa weeye huud huud ibnu cabdilaahi ibnu rabaax ibnu khaluud ibnu caad ibnu caws ibnu iram ibnu sam ibnu nuux weeye waxaa weya ah, ibnu shaalax shaalax weye ibnu arfakshad ibnu sam ibnu nuux weeye marka haddii midda hore la qabto waxa weeye caad ayuu markaasow la kulmaayaa midka kale haddii la qabtana waxaa weeye kala kulmaayo meel ka dambaysa wa soo dhacayaa laakiin hadda taariikhdaas waxaa weeye xaqiiqatan ilaahi baa og ah, marka waxaa la yidhi nebiyullaahi huud iyo nabi nuux waxaa u dhexeeya baa layidhi siddeed boqol oo sano ayaa u dhexaysaa layidhi labadan qabiilo oo qoomu nuux iyo maaragtay aqoomu caadne waxaa u dhexaysaa layidhi boqol sano ayaa u dhexaysaa layidhi nabiyullaahi huud waxau noolay baa li afar boqol iyo lixdan iyo afar sano ayuu noolay baa layidhi marka sidaas ayaa la leeyahayo ambiyadii hore iyo dadka hore cumrigoodu waa dheeray meesha hadda nebiyullaahi nuux buu markaasi cumrigiisa ou kun iyo dhowr boqoloo sano uu gaarayay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala akhaahum walaalkood ayaanu u dirnaw ilaahay huudan huud ahow dha ilaahay qaala wuxuu yidhi nebi huud yaa qowmi qownkaygiiow ucbudullaaha ilaahay caabuda ambiyada ilaahay dacwadeedu waxay ka midaysan tahay xagga tawxiidka ayay ka midhaysan tahay ucbudullaaha bimacnaa waxidullaha weeye alla waxida ayuu dhahay maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah kayruhu ilaahay kayrkiisa idinma sugnaanin afalaa tattaquuna soo cabsamaysiin istifhaamtan waxaa weye bimacna alamar weye ilaahay ka baqa weye afalaa tattaquuna soo cabsamaysiin maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah kayruhu ilaahay keyrkiisa idinma sugnaanin si hore ila eraabtaa weeye afalaa tattaquuna soo cabsamaysiin tii cashar ka hore ku jirtay kayrudan oo ah, badalun min maxalihi noqonaysaa haddii la godo haddii kayrihii la yidhaane oo laga laga sifay noqonaysaa ilaahintaas weye sidaas markuu dhahay maxay ku jawaabi doonaan isla qoladii ka horaysa weeye qaala almala'u mala'i waxay yidhaahdeen oo ilaahay dadkii asharaafu qoomi ahayo indhaha buuxinaaye aladiina mala'aasoo kafaruu kufriyey oo min qoomihi qoomkiisa ka mid ahay waxay yidhaahdeen markuu saa ugu naseexeeyey innaa annagu lanaraaka waanu ku arkaynaa huudow fii safaahatin jaahilnimo inaad ku sugan tahay wa innaa annaguna lanadunnuka waxaanu kuu malaynaynaa min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inaad ka mid tahay ilaahay wuxu yidhi subxaana watacaala qaala almala'u mala'i waxay yidhahdeen alladiina mala'aasoo kafaruu kufriyey oo min qowmihi qownkiisa ka a innaa annagu lanaraaka waanu ku arkaynaa fii safaahatin jaahilnimo ayaanu ku arkaynaa hadda nabiyullaahi nuux waxay dhaheen sir lalaalina yidhahdeen huudna waxay leeyihin fii safaahatin tacbiirka hadda qoomuhu saas ay ka cabireen safaahada qoomu nuuxna lalaalo ay ka cabireen waxay ugu kala duwan yahaa layidhi nuux markuu qoonkiisa uu duufaan ku cabsi geliyey haddana ay arkeen isagoo doon samaynaayo dhul oo waxa weeye badu ayna ka dhoweyn ayay waxay u nisbeeyeen baadiya u nisbeeyeen alayidhi baadi ayay u nisbeeyeen maxaa yeele waxay leeyihiin naftiisau dhibaya oo doon ayuu wuxuu ku samaynaya dhul aan biyo lahayn dhoobana aan lahayn weye markaasay waxay dhaheen waa baadiyeysan yaasan waa nimay u dhamaatay dheheen huudna waxaa layidhi markuu ka nahiyey cibaadatul asnaam oy ayagu ku magacaabi jireen samuud iyo samad iyo markaasi habaa ay ku magacaabi jireen oo haddana waxaa weeye dadka caabudaayo oo u nisbeeyaan inay safiihin yihiin dabaalo ayay waxay kula khidhaabeen baa layidhi bimili maa khaadabahum bihi wixii isaga uu kula khidhaabay saasay marka ku kala duwan yaha labada tacbiiraa layidhi marka alla wuxuu yidhi subxaana watacaala waxay yidhaahdeen waxaanu ku arkaynaa inaad safaaha jaahilnimo aad ku sugan tahay wa inaa annaguna lanadunnuka waxaanu ku malaynaynaa min alkaadibiina kuwa beenta sheega inaad ka mid tahay oo risaaladaa aad sheeganayso oo rasuulu rabbilcaalamiin ayaan ahad leedahay inaad ku been sheegeysa qaala wuxuu yidhi owdha ilaahi subxaana watacaala nebi huud wuxuu dhahay yaa qoomi qoonkeygiiow laysa bii aniga iguma sugna safahatun jaahilnima iguma sugna sidaad sheegaysiin anigu ma aanihi maxaa yeele hadda qoomu nuuxba sidaasou dhahay nabi nebi nuux wuxuu dhahay siduu kale u jawaabo laysa bii dalaalatu asaguna wuxuu yidhi laysa bii aniga iguma sugna safahatun jaahilnima aniga uma sugna anigu safiihmihuu dhahay hase yeeshee walaakinii kalkeeda rasuulun ku la soo diray ayaan ahay min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggooda ayaa layga soo diray rasuulu rabbialcaalamiin aan ahay siday hadda isugu dacwo ogyihin u fiirso ambiyadaasoo hadda zamanku kala fogaay maxaa yeele dacwada ayaa waxay tahay mid midaysan oo xagga alla ka timid oo marnaba iskhilaafaynin shareecadu waxay isku khilaaftaa xagga furuucda laakiin xagga usuusha waa ka midaysan tahay wuxu uhi uballigukum waxaa idinsoo gaarsiinayaa risaalaati rabbii rabbigeyga risaalaadkiisa ayaa idinsoo gaarsiinaya uballigukum waxaa idinsoo gaarsiinaya risaalaati rabbii rabbigeyga risaalaadkiisa waana aniguna lakum idinka waxaan idiin ahay naasixun mid naseexaynaya amiinun oo la aaminay oo risaalada loo aaminay waana aniguna lakum idinka waxaan idiin ahay naasixun mid naseexaynaya amiinun oo la aaminay waxaa la yidhi ambiyada ilaahay inay isrumeeyaan oy waxay yihiina is sheegaan waajibay ku tahay baa layidhi maxaa yeele haddii aysan isrumaynin yaa u rumaynaya weye markoo inay isrumeeyaan weeye qofka kaloo xataa waxaa lihi dadka mu'miniinta haddii aan dadku qadarkiisa aysan garanaynin haddii ay gara lahaayeenna ay ka faa'iidaysan lahaayeen waxa uu yahay ayaguna ay jaahiliin ka yihiin waxa uu yahay inuu isu sheego si ay ugaga faa'iidaystaan waa u bannaan taha layidhi aw cajibtum ayuu dhahay siiyay la mid tahay ma dooniseen ayuu dhahay acajibtum mana la yaabteen an jaa'akum inuu idiin yimiday dhibkun ka yimiday min rabbikum xagga rabbigiisa idinkaga yimiday ma waxaad ma dooniseen dhahay maa la yaabteen in uu idin yimida mawcida idin timida min rabbikum xagga rabbigiina idinkaga timiday calaa rajulin calaa lisaani rajulin nin lisaankiisana idinkugu timiday oo minkum idinka idinka mido ah. oo jinsigiina bani aadamka oo anigaan ay ah liyundirakum rajulkaasinu idiin digo ah, rajulkaasinu idiin digo wadkuruu xasuustow dhahay oo ilaahay ku sukriya cid waqti jacalakum allow idinka yeelay khulafaa'a kuwa u hara arlada min bacdi qoomi nuuxin nuux bacdigiisa u dheh maxaa yeele qoomi nuux waa la halaagay arlada idinkaa khaliif u noqoteen waxaa loo baahan yahay mar haddii ilaahay arlada idinkaga khaliif inaad rumaysaan wazaadakum alla wuxuu idiin ziyaadiyey dhaaddane filkhalqi abuurka basdatan quwo ayuu idiin ziyaadiyey wazaadakum wuxuu idiin ziyaadiyey filkhalqi abuurka basdatan quwo oo quwo dheeriya ayaa ilaahin siiyey niman aad iyo aada u dhaadheer u waaweyn bay ahaayeen ninka ugu dheer waxaa waaye saddex boqol eh, eh, u diraaco gaarayo ama boqol sidaas waa la sheegaa ninka ugu gaabana lixdan ayuu gaarayaa layidhi oo dad waxay ahaayeen xagga tayadaas sara saxaabka markaasi gaara karaayo tadkuruu ayuu dhahay ah, xasuusta ayuu dhahay aala allah ilaahay nimcayaashiisa oo nimcada ilaahay ku shukriyo weeye lacallakum waxaa mudantiin tuflixuuna an liibaantaani nimcada ilaahay haddii lagu shukriyo salaax ayaa imaanaya nimcadana alla waa ziyaadinayaa maxaa yeele waxaa yh lianna shukra yaziidu nacmaliy shukriga nimcada waa ziyaadiyaa markuu saa ugu nasiixiye qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma nool la timiday linacbud allaha alla inaanu caabudno waxdahu keligiisa oo wanadar aanu ka tagno maakii kaanaya ayan yacbudu inay caabudayaan aabbaa'una aabbayowgayna saatinaa noola kaalay bimaakii taciduna aad noogu goodinaysid in kunta haddaad ahaato min asaadiqiina kuwa run sheegaayo marka casharkeen intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanah wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu